bsm اllah الرحmn الرaxيim alxamdu لlah رb العaalamiin والصlaة والسlاam عlى أشرف الأنbiyaءi والmurslيin nabiyina mxamedi وعlى آlih وصaxbih وslm تsliima kaثيirا allahuma climna ma ynfacuna وانfacna bma clamtna allahuma ina nasأlka الفqه fi الdin rb اشhrx lii صdrي وysr lii أmri wxlul cqdaة min lisani yfqhu qwlي الnaskhu naskhi ayuu mualifka ku tilmaamaya wuxuu ihi mualifku raxmat ullahi tacaala calayh waama anashu naskhigii miyaa famacnaahu macnihiisu waxaa weeye luqatan xagga luqada alisaalatu tirtirid weeye in shay la tirtiro oo la baabi'iyo yuqaalu waxaa loo dhahaa nasakhat ishamsu cadceeddii ayaa tirtirtay adilla hadhkii ida asaalatu haddii ay zuuliso ay baabi'iso waqiila waxaa la yidhi macnaahu naskhiga macnihiisu waxaa weeye annaqlu rarid weeye ama guurin min qowlihim odhaahdooda ayuu ka yimid nasakhtu waan guuriyey ama waan raray maa fi lkitaabi kitaabkii wixii ku sugnaa ay naqaltuhu waan raray oo macnaha kitaab kale ayaan u guuriyey ama qoraal kale waxadduhu tacriifkiisuna waxaa huwa isagu alkhiaabu khiaabkii weeye ama hadalkii addaallu ee tusinayay calaa rafci اlxukmi xukumka koryeelidiisa xukumkii athaabiti ee ku sugnaa bilkhidaabi اlmutaqadimi khiaabkii horeeyey ku sugnaaday calaa wajhin xaal dushiina waxa weeye khiaabkaas loo lagu koryeelo lowlaahu khiaabkan dambe hadduusan jiri lahayn lakaana wuu ahaan lahaa xukumku damiirka lakaana ku jira xukumku laabanaya lakaana wuu ahaan lahaa xukumku haabitan mid sugan maca taraakhiihi taraakhi alkhiaab اaani khiaabka dambe inuu ka dambeeyey canhu khiaabkii hore mualif halkan ku tilmaamayaa naskigii ehm, iyo naasikhii iyo mansuukhii iyo siday yani kitaabkii sunnada isku nasakhaan wuxuu kaga bilaabay ehm, naskhiga tacriifkiisii wuxuu yidhi naskhigu xagga luqada laba macno ayaa lagu ilaaqaa macnaha koobaad waxaa weeye alizaala wax in la zuuliyo ama la baabiyo ama la tirtiro ehm, oo waxaad leedahay nasakhat ishamsu dilla cadceeddii ayaa tirtirtay harkii hadday zuuliso sidoo kale waxaad leedahay nasakhat ariixu اlahara dabayshii ayaa raadkii baabi'isay ama tirtirtay ehm, kaasi waxa weeye naskhi bimacna e bimacna alizaala xagga luqada weeye waxaa ka mid a ah qowlka ilahi u yihi fayansakhu اllahu maa yulqi shayaan ilahay wuxuu zuulinaya ama baabi'inayaa wixii shaydaanku uu soo tuuray oo waswaas ah macnaha labaad waxaa weeye annaqlu rarid weeye waxaad leedahay nasakhtu ma fi lkitaabi kitaabkii wixii ku sugnaa ayaan raray oo macnaha waan ka qortay kitaabkii oo nuskho kale ayaan ka sameeyey oo macluumaadkii ku jiray ayaan ka guuriyey haddaba wixii kitaabka ku sugnaa waa baaqi oo adiga unbaa nuso kale ka sameeyey kaasina waxa weeye waa naqli waayahay ina kuna nastansikhu maa kuntum tacmaluun buu yani waan qoraynaa wixii aad samaynayseen oo aqwaal iyo afcaalba ah waan qoraynaa oo naskii de malaa'igtu ay qoraysa weyaan kaatibiinta ahaa kaasi waa xagga luqada labada macno ayaa lagu ilaaqaa bimacnaa alrafci walizaala wa bimacna naqli xagga istilaaxana wuxuu yidhi waa khidaabka tusinaya xukumka koryeelidiisa xugum ayuu koryeelayaa isla markaas xukumkaas wuxuu ku sugnaaday daliil hore khiaab hore ayuu ku sugnaaday daliil damba ka daba yimid uu kor yeelay xukumkii daliilka hore uu tusiyey waayahay haddaba quyuud buu leeyahay tacriifkan markan uu ku leeyahay alkhiaab wuxuu oga jeedaa daliilkii kitaabka ama sunada ayaa khiaabka loga jeedaa alkhiaab waxaa loga jeeda kitaabkii ama sunadii ila naasikhu labadaa unbuu noqdaa ama kitaabbuu noqdaa ama sunuu noqdaa waayahay ijmaacii wax laguma naskhiyo qiyaaskiina waxba laguma nasakho maxaa yaele ijmaacu wuxuu dhacayaa bacda wafaati nabiyi sala اllahu alay waslm nebiga markuu wafaaday kadib de markaasna tashriic maba jiraba waayahay laakiin mustanadka ijmaaca ijmaacu daliil buu iskadaa yani laa ijmaca ila bimustanad ijmac ma jiro ilaa mustanad buu leeyahy ama min alkitaab aw aلsunna amaan ogaanayna ama yaanan ogaanin mustanadkiis wax wuu nasakhi karaa lakin ijmaca laftirkiis wax ma nasakho qiyaasku asagu waxba ma nasakho oo maxaa yeele dee naskii iyo eh, qiyaaskii hadday kulmaan suuragal maaha in qiyaaskii laga horreysiiyo naskii qiyaaskana lamaba qaataba ilaa markii nas la waaye mooyaane waaya haddaba markanuu ku leeyahay alkhiaab wuxuu noo tilmaamaya dliilkii naasikha ahaa ee naskiinama tacriifinin dliilkii naasikha ahaa ayuu halkan ku tacriifinaya alkhiaab daalu cala rafci اlxukm haddaba khiaabkan tusinaya xukunkii la kor yeelaya waa daliilkii wax nasakhay ama naskhiga laftirkiisu waxa weya rafcu اlxukmi الhaabit saas weya rafcu اlxukmi الhaabit waa laga reebaya alkhidaab اdaalu calaa inta waa laga reebaya oo wuxuu noqonaya naskhigu in xukumkii hore la kor yeelo ama haddii la dhaho khidaab daal cala rafci اlxukm الhaabit waxay noqonaysaa markaa in la tacriifiyey naasikhi daliilkii wax nasakhay ee maaha naskigii laftirkiisii waaya halkan uu leeyahay calaa rafci اlxukm xukumka in la kor yeelo waxaa looga jeedaa xukumka in la dooriyo oo hadduu waajib ahaa maalan mubaax laga dhigo hadduu mubaax ahaa xaaraan laga dhigo wahaakada wana imaan doona insha allahu taala tusaalayaal fara badan uu leeyahay bilkhiaab almutaqadimna wuxuu oga jeedaa xukumkan la nasakhayo wuxuu ku sugnaaday daliil hore daliilka nasakhaya mooyaane daliil kaloo ka sii ayaa jiro oo eh, xukunkan caddeeyey dabeetana daliil kalea ka daba oo xukunkii kor yeelay halkan uu leeyahay calaa wajhin lowlaahu lakaana aabita wuxuu oga jeedaa labadan daliil ee midina naasikh yahay midina mansuuq yahay lama kulmin karo lama jamcin karo liskumana khasisi karo ma kulmi karaan tacaarud taama ka dhexeeya marka maadaama tacaarud taama uu ka dhexeeyo wuu kor yeelayaa hadii uusan dliilkan jiri lahayn halkan u leeyahay lowlaahu lakaana aabitan wuxuu ga jeedaa haddii dliilkan dambe uusan iman lahayn xukunkani wuu baaqi ahaan lahaa xukunkan baaqi buu ahaan lahaa halkan u leeyahay maca taraakiihi canhuna wuxuu ga jeedaa dambe ee wax ama naasikha ah, wuxuu ka dambeeyaa dliilkii hore ee xukunkan caddeeyey haddaba markaan soo ururinno naskhiga horta marka koobaad waa waxa la nasakhayo waa xugun waxa la nasakhayo waa xugun waxa wax nasakhayana waa khitaab waa daliil weeye waxaana shardi ah in xukumkaa hore ee la nasakhayo uu ku sugnaaday daliil laftirkiisu oo maxaa kaa baxay markii lu yidhi inuu ku sugnaado daliil weliba de min alkitaabi aw الsunna khiaab buu ku sugnaaday khiaab yani min alkitaabi waالsunna ayuu ku sugnaaday oo waxaa kaa baxay haddii khiaab uusan ku sugnaaninne bixukmi اlbara'a اlasliya uu ku sugnaaday albara'a alasliya haddii uu ku sugnaaday oo ahaa cadam الtakliif takliif la'aan wax sharciga inuusan jirin markaa soo degay oo qofkii xil saaraya dee taasi ma noqonayso haddii daliil u yimaado markaa takliif keenaya naskhi lagu tilmaami mahayo maalan tusaale ahaan haddaan soo qaadano Ehm, soonku waajib ma ahayn fii badi islam islaamka bilowgiisii fi lcahdi lmaki nabi ala sl markuu maka joogay soonku waajib ma ahayn markuu madiine yimid ayaa soonkii iyo zakadii iyo xajkii iyo markaasaa yani sharaa'icdii inteeda badnayd ayaa la jideeyey waaya haddaba soonkan markii uu soo degay qowlka ilahi ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam waa daliil waa khiaab ah. wuxuu kor yeelay alxukm albara alaliya bara'adii asligaheedu ahayd cadam takliif addoonkan inaan soon lagu lahayn ayuu daliilkan kor yeeleen marka lagu tilmaami mahayo naskhi naskhi lagu tilmaami mahayo maxaa yeele ma jirin khidaab hore oo caddaynaya inaan soon lagu lahayn ma jirin marka maadaama khidaab horeba uusan jirin daliilkan dambe ee caddaynaya in maaragtay soonkii waajib yahay lagu tilmaami mahayo naskhi ee waxaweya baraaadii asliga ahayd buu kor yeelay asliga ahayd unbuu kor yeelay waayahay naskigu waa in laba nas aayad iyo xadii ama aayad iyo aayad ama xadii iyo xadii waa in mid xugum uu suga kii kale uu kor yeelo kaasaa lagu tilmaama laakiin bara alasliya haddii uu nas yimaado uu kor yeelo bara xukumkeedii kaa naski lagu tilmaami mahayo waayahay waxaa shardi ah sidoo kale dliilkan wax nasakhaya ee naasikha inuu ka dambeeyo daliilkii mansuukha aha la nasakhayay waa inuu ka dambeeyaa haddii laakiin ay wax yaraatay yani talaafi uusan jirin oo isku mar ay dhacaan taasi naskhi lagu tilmaami mahayo wuxuu yihi mualifku waama anasku naskhi miya famacnaahu macnihiisu waxa wey luatan xagga luqada alizaalatu zuulin weeye yuqaalu waxaa la odhanayaa nasakhat ishamsu cadceeddii ayaa baabi'isay ama tirtirtay adila harhkii ida azaalatu hadday zuuliso wa qiila waxaa yidhi macnaha macnihiisu waxaa weeye annaqlu rarid min qowlihim hadalkooda ayuu ka yimid ay dhahayaan nasakhtu waxaan guuriyey ama aan raray maa fi lkitaabi kitaabka wixii ku sugnaa ay naqaltuhu waan raray waxaduhu tacriifkiisuna waxaa weeye huwa asagu naskhi alkhiaabu khiaab weeye ama hadal weeye addaalu ee tusinaya calaa rafci اlxukmi xukumka koryeelidiisii xukumkii ahaabiti ee ku sugnaa bilkhidaabi اlmutaqadimi khidaabkii hore calaa wajhin xaal dushiina lagu raro oo lagu koryeelo lowlaahu lowlaa khidaabkaa dambe duusan jiri lahayn lakaana wuu ahaan lahaa xukumkii aabitan mid sugan maca taraakhiihi ay taraakhi اlkhiaab اثaani khidaabkan dambe iyadoo uu ka dambaynayo canhu khidaabkii hore buu ka daba imaanaya waaya haddii aan si kale u dhigno naskigu waxaa weeye rafcu xukmin sharciyin bidaliil min alkitaabi aw الsunna yani in xukum sharci ah lagu kor daliil ah kitaab ama sunno ah weeye marka mualif halka markuu inoo taariifiyey naskiga muunan sheegin nasku arasmi rasmiga taariifkiisi muuna halkan soo gelina nasku xukmiga halkan ku tacriifiyey laakiin nasku rasmi oo ahaa lafdiga qur-aanka in la kor yeelo muusan halkan noogu tilmaamin maxaa yeele xukunka inta badan la nasakhaa oo dee axkaama ay ku tacalluqdaa laakiin rasmiga wax axkaama ku tacalluqaysaa ma jiro wayajuusu waxaa bannaan naskhu rasmi lafdigii qur'aanka in la nasakho ayaa wa baqaau lxukmi xukumkii inuu baaqi ahaado wa naskhu lxukmi xukumkii in la nasakhaa bannaan wa baqaau rasmi lafdigii qur-aankan inuu baaqi wa naskhu waxaa bannaan in loo nasakho ilaa bedelin bedel wa ilaa hayri bedelin bedel la'aan wa ilaa maa huwa aqlad wax adag oo xukumkii hore xukum adag oo ka culus in loo nasakho aya bannaan wa ilaa maa huwa ahaf iyo e, mid ka fudud e, xukumkii hore in loo e, nasakho ayaa bannaan waayaha halkan mualif wuxuu ku tilmaamayaa anwaacdii ama qaybihii naskhiga markii la eego mansuukha mansuukha markaan eegno biictibaari almansuukh qaybihii uu qaybsameeyey naskhigii ayuu halkan ku tilmaamayaa wuxuu u qaybiyey yani naskhu rasmi maca baqaءi اlxukmi iyo naskhu اlxukmi maca baqaءi الrasmi iyo labadaba in la nasakho mid kastoo qaybtan saddexaad mualifkuusan sheegin haddaba marka la nasakhayo nas uu nas nasakhayo saddex qaybood baan u qaybin karaa laba mualifka inoo sheegay midka saddexaadna waan ku daraynaa ka koobaad waxaa weeye naskhu الrasmi maca baqaءi اlxukm in la nasakho lafdigii qur'aanka laakiin xukunkiisii uu baaqi yahay ka labaadna waxa weye nasqu اlxukmi wa baqaa rasm xukumkii in la nasakho laakiin lafdigii qur'aanka uu baaqi yahay ka saddexaadna waxa weeye xukumkii iyo rasmigii labadaba in la nasakho ka koobaad in lafdigii qur'aanka la nasakho laakiin xukumkiisii uu baaqi yahay oo macnaha xukumkii waa lagu camalfalaya laakiin lafdigii qur-aanka meesha uu ka baxay ayaddii qur-aanka ahayd lafdigeedii tilaawadeedii yani waa la nasakhay nasku tilaawa weyaan tilaawadii baa la nasakhay oo aayaddii meesha maba taallaba qur-aankii waa laga saaray tusaalihiis waxaa weeye qowlkii cumar radi allahu tacala canhu uu yidhi kana fima unzila aayat rajmi faqara'naaha wawacaynaha wacaqalnaha warajama rasuulu اllahi sal اllahu alيه waslm rajamna bacdahu yani aayat rajm aayad waxaa jirtay siduu xadiidka uu ku tilmaama aarkaas sayd cumar radi allahu tacala canhu la yidhahda aayat rajm aayaddii caddaynaysa rajmiga marka wuxuu yihi sayd cumar kana fima unzila min alqur'an aayat rajm yani wixii la soo dejiyey waxaa ka mid ahaa aayad caddaynaysa rajmiga in qofka zaaniga muxsanka ah dhagax lagu dilayo aayaddaa waan akhrinay buu idhi waan fahnay buu idhi waan weelaynay buu idhi waa lagu camalfalay nabig alay slam waxbuu rajmiyey annaguna waan rajminay buuri waayahay haddaba taas waxay tusinaysaa in ayaddaas ay jirtay laakiin ayaddaas maanta qur-aanka ma ku jirtaa kuma jirto waa la nasakhay tilaawadeedii waa mansuuq tilaawa ama mansuuq rasm lafdigeedii waa la nasakhay xukunkeedii baa baaqi ah laakiin rajmigii waa baaqi mhm. sidaa darteed wuxuu yidhi warajma rasuulu اllahi salى اllah alay slam warajamna bacdahu waan rajminay anagu oo yani xataa nabig alay slam kadib intuu dhintay annagu rajmigii waan samaynay buui waayahay kaasi waa nooca koobaad oo ahaa nasku altilaawa ama nasku اrasmi maca baqaءi اlxukm nooca labaad waxa wey nasku اlxukmi maca baqaءi اrasm in xukumkii la nasakho laakiin tilaawadii ay baaqi tahay oo lafdigii waxa weeye uu baaqi yahay laakiin xukumkii ayaa la naskhay waliba kana aad u badan yani naskhi anwaaciisa noocana ah ugu badan miaalkiisa waxaa weeye qowlka ilahi wuri in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaglibuu miatayn wain yakun minkum miatun yaglibu alfa min aladiina kafaruu biannahum qowmun laa yafqahuun ilahay aayaddan wuxuu ku tilmaamay qofka muslimka ah inuu u babacdhigi karo ay waajib ku tahay inuusan ka cararin hadday gaala ay jihaad ku kulmaan toban qof in yakun minkum isruuna saabiruuna yaliba miatain labaatanka idinkeedi ka ah waxay la dagaalamayaan buu ilaha oo gaalada ka ah boqol idinkeedi ka mid kun gaaladii ka ah ayay la dagaalamayaan macnaha musaabarat lwaaxidi lilcashara hal qof oo muslim ah wuxuu dagaalamaya toban gaalo ah ayaa ayadana tilmaantay aayad kale haddaba nasakday oo ilahi wuxuu yidhi alaana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfan in yakun minkum miatun saabiraةn yaqlibu miatayn yani ilahi wuxuu ihi ilahay uu idinka fudeeyey oo wuxuu ogaaday in dacfi idinku jiro haddaba boqolkii sabrayey ee muminiinta ahaa waxay la dagaalamayaan bu ilah yidhi laba boqol yani qofkii muslimka aha wuxuu la dagaalamayaa labo oo ma bannaano inuu laba ka cararo laba gaala inuu ka cararo ma bannaano waa marka xuumkaasi waa la nasakhay aayadda hore ku sugan isla markaa tilaawadii aayaddii waa baaqi ilaa yowmina haada qur ku jirtaa waana la akhrinaya tilaawadeedii waa baaqi xuumkeediina waa la nasakhay haddii lais weydiiyo maxaa xikmada ku jirta in tilaawadii ay baaqi ahaatay iyadoo xukumkii la nasakhay qur-aanka laga saaraba jawaabtu waxa weeye laba arrimood laba xikmadood baa ku jirta marka koobaad hawaabkii tilaawada baaqi ahaanaya ayadda markastoon akhrino ajr baan ka helaynaa waayahay ilan qur-aanka keliya akhriyo un xukunkii laga bartee qur-aanka loo akhriya in axkaam laga qaato isla markaa ajirna laga helo marka ajirkii waa baaqi arrinka labaad tilaawadaas baaqiga ah waxaa ummadda lagu xusuusinaya ilaahay subxaana wa tacaala inuu xukunkan ka fududeeyey oo taysiir iyo takhfiif uu ummaddii marka ilaahay subxaana wa tacaala ayay arrintaas ugu xamdinayaan inuu ilaahay u naxariistay oo axkaamtii u fududeeyey nooc saddexaad baa jira oo mualifka noo sheegin oo ah naskhu اlxukmi wاlrasm yani in tilaawadii iyo xukunkii labadaba la naskho miaalkiisu waxaa weeye qowlkii caaishati radi allahu tacala canha kana fima unzila min alqur'ani cashر radacaatin macluumaati yuxarimna uma nusikhna bhamsi macluumaat fatwufiya rasuul اllahi sal اllah alay slam huna fima yuqra'u min alqur'an waxay tidhi wixii la soo dejiyey qur-aanka waxaa ka mid ahaa toban nuugmo oo la og yahay oo macluumaad ah taxriim bay faa'iidaynayaan waxaa loga jeeda nuugmadan ilmihii inuu naaskii jaqo haddii yani islaam aan hooyadii ahayn ay naaska ay jaqsiisa toban jeer toban rabco oo macluumaad ah taxriim bay faa'idaynaya bimacnaa waxay u noqonaysaa ummuhu min alradaac xaaraan bay ka noqonaysaa inuu hadhow guursado ayada iyo hablaheedaba waaya dabeetna waxa lagu nasakhay bay tidhi bihamsi macluumaat shan radco ayaa lagu nasakhay meeshay toban ahayd shan baa lagu nasakhay fatwufiya rasuul اllahi salى اllah alيه waslam wahuna fima yuqra min alqur'an nabig alay slam waxa la ofsaday iyadoo qur-aankii lagu dhex akhrinayo arrinkaas marka aayaddan tilmaamaysa in cashru radcaati macluumaatin yuxarimna waa la naskhay lafdigeedii iyo xukumkeediiba lafdigeedii waa la naskho de qur'anka ma jirto xukunkeedina waa la nasakhayoo waxaa lagu nasakhay hamsu radcaat shan radco ayaa lagu nasakhay halkan laakiin caaisha ay leedahay radi allahu tacala canha nabi alai slam wuxuu dhintay ayadoo qur-aanka lagu akhrinayo waxaa looga jeedaa xukumkeedii ayaa la ahrinayay xukumkeedii ayaa la ahrinayay ee maaha aayaddii laftirkeeda la ahrinayay saas darteed culimo yani asxaabtii qur-aanka jamcisay way isku waafaqeen in laga saaro arrinkaas oo mayna ku soo darin aayadda tilmaamaysa hamsu radcaati macluumaati yuxarimna waaya halkan uu mualifku leeyahay wanasku ilaa badelin wa ilaa hayri badel waa taqsiim kale oo macnaha markii la eego waxaan loo nasakhayo ayaa marna waxaa loo nasakhayaa bedel oo xukumkii la nasakhay xukum kale lagu bedelaya marna ilaa hayri bedel xukumkii waa la nasakhaya lakin waxba lagu bedeli maayo wax kaleoo xukumoo beeshiisa gelaya ma jiro marka haddii eh, lagu bedelayo shay taasi dee amiladiisu way iska caddahayoo wayna soo dhaaftay waa ti hadda aan sheegayno oo kale eh, alana hafaf allah cankum wacalima ana fiikum dacfan eh, fain yakun minkum miatun saabiratun yaqhribu miatayn taasaaba dee beddelkii ah oo yani musaabaradii qofkii yani hor istaagayay tobankani waxa lagu bedelay labo waa ilaa bedel ilaa hayri bedelna miaalkiisu waxaa weeye ilahi subxaana wa tacaala wuxuu nasakhay in nabiga ala sla marka loo imanayo ama lala hadlayo inuu qofkii iska hormariyo sadaqo oo aayaddii suurat mujaadala ku jirta ay tilmaantay ya ayuha aladiina aamanu ida naajaytum arasuula faqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqa haddii aad la kulmaysaan ood la hadlaysaan ilahi wuxuu iska hormariya sadaqo aayaddaas waa la nasakhay waxaa lagu nasakhay qowlka ilahi uu yidhi aashfaqtum an tuqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqaat faid lam tafcaluu wataaba allahu calaykum faaqiimuu salaata waatuu zaka waxaad ka xabsateen bu ilaah yidhi ama idinku adkaatay in aad nabig ala slam markii aad la faqaysaan ama aad la hadlaysaan sadaqa aad iska hormarisaan haddii arrinkaa aydan samaynin ilahay wuu idinka toobadkeene salaaduun ooga sakadana bixiya maxana wax lagu bedelay maba jiraba salaaddan iyo sakada marka hore waajib bay ahaayeen marka waxba laguma bedelin xuumkii ahayd in nabig ala slam markii aad la kulmayso inaad sadaqa hormariso ee waajibka ahayd ayaa meesha laga saaray wujuubkii xata istixbaab laguma bedelin istixbaab xataa laguma bedelin saas darteed wuxuu noqonayaa nasku ilaa hayri ilaa hayri badel waaya wailaa maa huwa aqlab wailaa maa huwa akhafun wuxuu uga jeedaa haddii bedel meeshu yimaado oo xuumkii la nasakhay xuum kale lagu bedelo kaa lagu bedelay wuxuu noqon karaa aqlab xuumkii hore ka sii adag wuxuu noqon karaa akhaf kaa mid ka fudud buu noqon karaa wuxuu kaloo noqon kara mualifka noo sheegin musaawin mid la siman haddaba saddex aqiidadu noqon karaa xuumkii haddii xuumka lagu bedelo ima inuu xuumka lagu bedelo ahaado aqlad mid ka adag kii hore waa ima inuu ahaado akhaf mid ka fudud kii hore waa ima inuu ahaado musaawin mid la mid aho oo isku mid yihiin xagga waxaa weeye adayga ama fudaydka ka hore miaalkiisu waxa wey hadii lagu bedelo aal yani wax kasii culus ama kasii adag markii hore bisha ramadaan in la soomo mutacayin mayn ahayn qofku wuxuu khiyaar u lahaa oo la doorgelinayay bayna asiyaam walicaam inuu bisha ramadaan soomo iyo inuu icaam masaakiinta uu quudiyo waxaana taa tusinaya qowlka ilahi uhi wcala aladiina yutiiquunahu fidyatun acaamu miskiin faman tadawaca khayran fahuwa khayru lah waan tasuumuu khayru lakum in kuntum taclamuun ilahi wuxuu ihi awoodaya soonka awoodi kara waxaa laga rabaa fidye inay bixiyaan oo miskiin ku quudinayaan qofkii haddaba tadawuc la yimaado oo dee khayr yani ku tadawucana saasa u fiican inaad soontaan baa laakiin idiin khayr badan buu ilahay man tadawaca khayran yani halka waxay laga qaadanaya inuusan soonku markaas uusan mutacayin ahayn qofku uu khiyaar lahaa inuu soomayo inuu icaam masaakiinta uu quudiyo fidyadii uu iska bixiyo labadaas kala dooranayay oo midkii u fiican ama u fudud uu qaadanaya dabeetna waxaa lagu nasakhay aayaddaas suurat lbaqara ku jirta waa aayadda boqol iyo afar iyo sideetanaad aayadda ka dambaysa oo ah aayadda boqol iyo shan iyo sideetanaad ilahi wuxuu uhi faman shahida minkum الshahra falyasum qofkii bisha ramadaan xaadira oo waxaa weeye ee goobjoog u ahaada asagoo oo negi oo caafimaad qaba waxaa waajib ku aha marka inuu hee inuu soomo faman shahida minkum الshahra falyasumhu buu ilahi soonkii baa haddaba laga dhigay mutacayin laga dhigay oo meesha waxaa laga saaray takhiirkii doorgelintii haddaba ilaa aal weyaan kan xuumkii hore ayaa fududaa oo takhiirka ahaa xuum culus baa bedelo ah inuu qofkii soomo ayaa mutacayin ah khiyaar inuu icaam bixiyo waayahay ilaa ahaf markii lagu nasakhayana haygii hay ka fudud lagu bedelayana miaalkiisu waxaa weeye aayaddii ama labadii ayadood ee tilmaamayay musaabarada inuu qofkii mujaahidka ee muslimka ahaa inuu u babac dhigo oo iska caabiyo toban nin waxaa lagu bedelay inuu iska caabiyo ama maarata ka hor imaado labo marka tobankii waxa lagu bedelay labo waa takfiif takfiif wey ila ahaf xukumkii waa la fududeeyey wax badan baa la fududeeyey ilahi wuxu in yakun minkum cishruuna saabiruun yaglibu miatayn dabeetana ilahi wuxu hi fain yakun minkum miatun saabiratu yaglibu miatayn waaya markaa badelku yahay musaawi ee labada shay ama labada xugum ee laisku nasakhaya ay siman yihiin oo midna midka kale ka adkayn kana fududayn mitaalkiisa waxaa weeye qiblada markii hore waxaa yani ahayd oo loo tukan jiray baytmaqdes baytalmaqdes ayaa loo tukan jiray waayahay dabeetana waxaa lagu nasakhay kacbadii in la qaabilo haddaba kacbada qofki qaabilo inuu baytalmaqdes qaabilo waa laba shay oo siman qofkii mukalafka ahaa xaggiisa yani wax farqi oma ah dhexeeyo waa shay oo siman oo haba yaraatay wax farqi ah oo udhexeeya uusan jirin wayajuusu waxaa naskhu rasmi lafdigii qur'aanka in lagu nasakho ayaa bannaan wayajuusu waxaa naskhu rasmi lafdigii qur'aanka in la nasakho wa baqaa'u lxukmi xukumkiisiina inuu baaqi ahaado wa naskhuulxukmi xukumkii in la nasakho wa baqaa'u rasmi tilaawadii ama lafdigii qur inuu baaqi ahaado ayaa bannaan wاnasku waxaa bannaan in la nasakho ilaa bedelin bedel in loo nasakhaa bannaan wailaa hayri bedelin bedel la'aan wailaa maa huwa aqlad wax ka culus hore in loo nasakhaa bannaan wailaa maa huwa akhaf wax ka fudud in loo nasakho ayaa bannaan wayajuusu waxaa bannaan nasku lkitaabi qur-aanka in lagu nasakho bilkitaabi qur-aan wanasku sunati sunnadii lagu nasakho bilkitaabi qur-aankii wa bisunati iyo sunnadii wayajuusu waxaa bannaan nasku lmutawatiri mutawaatirki in lagu nasakho bilmutawatiri mutawaatirkii wanaskuaadi aadki in lagu naho biaaadi aaadki bimutawatiri mutawaatirki walaa yjuusu ma banaano nasku kitaabi qur-aanka in lagu naho bisunati sunnadii wala mutawatiri mutawaatirki in lagu naho biaaadi aaadki lana haya maxaa yeele shayga yunsahu waa lagu nasakhaa bimilihi asaga oo kale wabima huwa aqwa minhu iyo wax ka xoog badan umbaa lagu nasakhaa halkan mualif wuxuu ku tilmaamaya anwaacdii naskhiga biictibaari naasikh yani naskiga noocyada ama qaybuhu u qaybsamo markii la eego biictibaar annaasikh naskan wax nasakhaya markii la eego kii horena wuxuu ahaa anwaacda naskhiga biictibaar almansuuq yani markii la eego yani yani xukunka la nasakhayo ayuu qaybihii hore aan soo sheegnay u qaybsamayey kanna waa markii la eego biictibaari naasikh daliilkii wax nasakhaya haddaba wuxuu ku yidhi mualifku afar qaybood ayaa jirta oo naskhu اlkitaabi biاlkitaab iyo naskhu الsunnati bالsunna iyo naskhu اlkitaabi bالsunna iyo naskhu الsunnati biاlkitab waa afartaas way bannaantay buuhi mualifku in kitaabkii kitaab lagu naskho macnaha qur-aankii qur-aan lagu naskho way bannaantay waayahay naasikhii waa qur'aan mansuukhiina waa qur'aan waa isku mid waa isku nasakhi karaa miaalkiisana waa labadii aayadood ee waxaa weeyaan musaabarada in minkum ishruuna saabiruuna yalibu miatayn iyo aayadii kale ahayd fain yakun minkum miatun saabiratun yalibu miatayn waayahay labadaas waxa weye waa qur-aankii oo isnasakhay naskhu sunnati bilkitaab in sunnadii lagu nasakho qur'aan ayadna way bannaan tahayoo miaalkiisu waxaa weeye bayt اlmaqdes in la qaabilo waxay ku sugnaatay sunadii ficliga nabiga alayh salaat wasalam nabigu markuu madiine tegey wuxuu u tukan jiray baytmaqdis baytmaqdis ayuu u tukan jiray waa sunna ficli ah oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu la yimid asxaabtuna ay la yimaadeen oo ay kaga daydeen nabiga alayh slat slam dabeetana sunnadaas waxaa nasakhay qur'aan oo ilahi wuxuu ihi eh, fawalli wajhaka shara almasjid alxaraam fawalli wajhaka shara almasjid alxaram wejigaaga waxaad u jeedaysaa jihada masjidka xurmada badan wax u ya kacbadii waaya haddaba aayaddaas ayaa nasakhday sunnadii miaal kale haddaan soo qaadanno wakhtigii nabi calayi slat slaam markii soonka la jideeyey ee soonka tashriiciisu uu cusbaa waxaa qofka muslimka ah xaaraan ka ahayd mar haddii qofkii uu maaragtay yani ceshihii uu tukado ama fiid la gaarhaba cuntadii iyo cabitaankii xaaraan bay ka ahaayeen dumarkiina xaaraan bay ka ahaayeen ilaa laga gaaro maalinta dambe marka qofku waxa loo ogolyahay inuu afuro mar hadduu afuro wixii intaa ka dambeeya cuntadii iyo cabitaankii xaaraan bay ka ahaayeen iyo dumarkiisi inuu u tago habeenka ramadaanka dabeetana taasi waxay ahayd sunnadii ku sugnaatay sunnadii bay ku sugnaatay dabeetana waxaa naskhay qowlka ilah yuhi uxilla lakum leylat asiyaami arafatu ila nisaa'ikum huna libaasu lakum antum libaasu lahun calima allah anakum kuntum takhtaaruna anfusakum fataaba calaykum wcafa cankum faalaana baashiruhun wabtaguu maa kataba allahu lakum wakuluu washrabuu xata yatabayan lakum alkhayd abyadu min alkhayd alaswadi min alfajr aayaddaasa caddaysoo nasakhday sunnadaas nabiga calayhi salaatu wasalaam ee uu asxaabtiisa ugu caddeeyey inay xaaraan tahay aayaddaas ayaa nasakhday waayahay sunadii waxaa lagu naskhi karaa sunno halkan loo leeyahy mualifku waa bisunnati ay naskhu sunnati bisunna waa uga jeedaa kaasina waa nooci saddexaadoo naasikhi waxa weeye sunno mansuukhina waa sunno mithaalkiisa waxa weeye xadiidkii burayda radi allahu tacala canhu wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam ayaa yidhi waxaa idinka reebay kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuur fazuuruuha yacni qubuuraha booqashadooda ayaan idinka reebay booqda bal u fiirso kuntu nahaytukum markuu nabig alay slam yidhi waxay tusinaysaa nahyigu inuu sunadu ku sugnaada nahyigii hore kuntu nahaytukum nahyigii hore ee qubuurta in la booqdo oo nabig alai slam uu reebay waxa weeye sunnadii ayaa caddaysay dabeetana nabi calaih salaam baa haddana mar dambe asxaabtii u fasaxay oo marka yidhi booqda yani qubuuraha maxaa yael aakhira ayay idin xusuusinaysaa marka waxa weye nasqu sunnati bisunna weeye taas halkanuu mualifku leey yajuuzu nasqu lmutawaatir bilmutawaatir horta mutawaatirka maxaa looga jeedaa aaxaadkana maxaa looga jeedaa mutawaatirka waxaa weeye waa daliil la soo naqliyey oo lagu soo naqliyey cadad fara oo ay mustaxiil tahay inay been ku heshiiyaan hadda qur-aanku waa mutawaatir dhammaantii waa mutawaatir maxaa jiilan can jiilin buu soo gaaray yani ummad baa ka soo naqlisa ummad can ummad yani waxa wey aaxaad qur-aanka soo gaarsiin jiil can jiil buu soo gaaray marka waa qur dhan waa mutawaatir mutawaatirkuna waa qaci ama sunada nabig alayh salaa salaam qaar ayaa mutawaatir ah in yar baa mutawaatir lakin inta badan waa axaad yani axaadiita jamac badan ay warisay oo jamacaasna jamac badanoo ka wariyeen jamacna jamac badan ka wariyeen isla markaa jumuucda warinaysa dabaqo kasta ay yihiin cadad aan been isku waafaqi karin oon been ku heshiin karin dhowr boqoloo qof baa warisay ama laba boqol saddex boqol afar boqol shan yani cadad aad u tiro badan baa wariyey oo isla markaa ay mustaxiil tahay inay been ku heshiyaan kaasaa mutawaatir axaadkana oo wixii inta aan ahayn hal iyo laba iyo saddex iyo wax noocaas ay warisay ayaa waxaa la yidhaahdaa axaad marka axaadiista mutawaatirka aad u yar kooban yihiin axaadiista axaadka ayaa badan haddaba mutawaatirkii mutawaatir waa lagu naskin karaa ayuu mualifku yidhi kitaabkii iyo sunnadiiba marka halkaa laba qaybood ayaa laga qaadanaya qur in lagu nao sun mutawatiril qur-aanku waa mutawaatire sunno mutawaatira in lagu naskiyo sunnadii mutawatirkeedna in sunno mutawaatir ah lagu naskiyo ayaa halkaa laga qaadanaya laakiin labadaa midna tusaale fiican loma hayo labadaa midna tusaale fiican loma hayo lama hayo tusaale caddaynaya qur'aan in lagu naskho sunno mutawaatir ah lama hayo tusaale caddaynaya sunno mutawaatir in sunno mutawaatir lagu naskho sunno mutawaatir sunno mutawaatir naskhaday tusaale looma hayo labadaa midna maba dhicinba Eh, laakiin in qur-aan qur-aan lagu nasakho dee taasi wayna soo dhaaftayoo taas way iska caddahay lakin mualif halkan wuxu oga jeedaa malaha eh, kitaabkii in sunna mutawatira lagu nasakho ama sunnadii mutawaatirkaha in sunna mutawaatira lagu nasakho waayahay wanasku alaaxaadi bialaaxaad aaxaadkii in aaxaad lagu nasakho taasina way bannaan tahay eh, maxaa yeele waa isku quwo waa isku awood mhm. waayahay waa xadiidkii aaxaadka xadiidkii aaxaadka ahaa lagu nasaheeyey waa sida hadda xadiika hadda tilmaami kuntu nahaytukum can ziyarat اlqubuur fazuuruuha kaasaa tusaale u ah halkan uu mualifku leeyahy walaa yajuusu nasku lkitaabi bisunna kitaabkii laguma nasakhi karo sunnadii waa nooci afraad naasikhi waa sunno mansuukhiina waa qur'aan waaya halkanna waxaa uga jeedaa sunnada aan mutawaatirka ahayn marka sunnadii mutawaatirka aan ahayn ma nasakhi karto qur'aankii qur-aanka ma nasri karto waayahay maxaa yeelay buu yidhi mualifku isku quwo ma aha wala mutawaatir bilaxaad mutawaatirkina axaad laguma nasakhi karo maxaa yeelay lianna shaya yunsakhu bimilihi wayma huwa aqwa minhu shayga waxaa lagu nasakhaa shay isku quwo yihiin isku awood ay yihiin iyo wax ka sii xoog badan macnaa wuxuu ku leeyahay mutawaatirkan aaxaadkii wuu ka xoog badan yahay marka aaadkii mutawaatirka ma nasakhi karo sidoo kale quraankii sunadii aaadkeedu uu ka xoog badan yahay sunadii aaadkeed quraankii ma nasakhi karto maxaa yeelay labada shay isnasakhaysa waxaa shardi ah ama inay isku awood yihiin ama kan wax nasakhi inuu ka xoog badan yahay kii la nasakhayay laakiin qowlkaas mualifku uu yidhi isla asaga laftirkiisa ayaa khilaafay oo kitaabkiisa alburhaan wuxuu ku rajaxay inay bannaan tahay kitaabkii in lagu nasakho sunno sidaaso kale jalaaldiin almaxalli ashaarix ee sharxa kitaabkan oo culamada muxaqiqiinta ka wuxuu asna rajaxay arrinkaas marka way bannaan tahay in qur lagu nasakho sunnadii saasaa raajix oo muctamad ah waaya qur sunno waa lagu nasakhi karaa waayahay inkastoo dee culamada qaar ay leeyihiin dee lama hayo miaal looma hayo laakiin arrinkaasi wuu bannaan yahay waa yahay wayajuuzu waxaa bannaa nasku kitaabi kitaabka in lagu nasakho bilkitaabi kitaabkii macnaha qur-aanka qur-aan in lagu nasakho ayaa bannaan wa nasku sunnati sunnadii in lagu nasakhaa bannaan bilkitaabi qur-aankii wa bisunati sunnadii in lagu nasakhaa bannaan macnaha sunnadii in sunna lagu nasakho ayaa bannaan wayajuuzu sidoo kale waxaa bannaan nasku lmutawaatiri mutawaatir in lagu nasakho bilmutawaatir mutawaatirkii wa nasku laaxaadi aaxaadkii in lagu nasakhaa bannaan bilaaxaadi aaxaad lagu nasakho bilmutawaatir mutawaatir lagu nasakho walaa yajuusu ma bannaano nasku kitaabi kitaabka in lagu naskho bisunati sunno walalmutawatiri mutawaatirka in lagu naskho ma bannaano bilaxaadi axaad lianna shaya maxaa yeele shayga yunsakhu waa lagu nasakhaa bimilihi asagoo kale iyo bimaa huwa aqwa minhu wax ka xoog badan waa yahay waxaan rabaa inaan yar iftiimiyo wax yar halkan uu mualifku leeyahay mutawaatirkii aaadki isma nasahayaanoo aaadki mutawaatirka ma nasakhayo maxaa yeele mutawaatirku waa qaci aaxaadkuna waa dani yani mutawaatirka sugnaanshihiisu waa qaci aaxaadkuna waa dani oo male ayuu ku sugnaaday marka isku quwad ma aha laakiin way bannaan tahay waxa la nasakhayo waa xukumka xukumka weeye marka naskan qaciga ah waxaa laga yaabaa xukumkiisu yahay daniyu dalaala dalaaladiisu inay dani tahay marka eh, waa la nasakhi karaa oo eh, nas kale oo aaxaad ah waa lagu nasakhi karaa wallah tacala aclam w sal allah wslm ala nabina mxamed